أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فهادوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعذروهن ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aagii ugu dambeeyey markii alla uu noogaga soo warramay axkaamtii ku tacalluqaysay faraa'ilka oo dhacalka ku tacalluqaysay ayaa alla wuxuu soo yidhi subxaanau watacaala axkaamtaas laga soo warramay oo agoontii amarkoodi iyo wixii ka dambeeyey oo aayaatul miiraasa waa xuduuddi ilaahay buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala sharaa'icda ilaahay uu u jireeyey oo u xadeeyey addoominkiisa way inay ku camal falaan oo aan la doonaynin inay gudbaan alla ruuxi adeeca rasuulkiisana adeeca ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala alla wuxuu gelinayaa jannaad ayuu gelinayaa oo ay dureereyso taxta asjaarihaa wa qusuurihaa alla wadiyaalo ayagoo ku waaraya jannooyinkaasowdha ilaahay wadalika alfawz alcadiim ayuu dha ilaahay jannada ilaahay oo lagu waarana waa liibaan weyn buu dhaha alle subxaana watacaala haddana alla wuxuu yihi qoladaas cagsigooda qofki ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya xuduudda alla ka gudba alla wuxuu gelinayaa naar oo ku waaraayo ayuu gelinayaa waxaana u sugnaaday naartaas dhexdeeda walahu cadaabun muhiimun cadaab ooduu ihaanatin ihaano u saaxiiba ayaa u sugnaaday ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala marka qofkaan caasigaahu axkaamta laga soo waramay qofkaanku camal falay weeye wallaatii haweenkowdha ilaahay ya'tiina la imaanaya alfaaxishata foolxumada la imaanaya zinada oo min nisaa'ikum haweenkiina kamida mida fastashiduu ku markhaatiyeeya calayhinna haweenkaas korkoodowdha ilaahay arbacatan afar oo minkum idinka idinka mid ahowdha ilaahay fa in shahiduu hadday ka markhaati kacaan faamtikuuhunna qabta ayuudha ilaahay oo xabita fi buyuuti guryaha ku xabisow dha ilaahay xataa yatawafahuna almowtu mowtku intau ka oobsanaayo ow amase yajcala allaahu ilaa an yajcala allaahu alla intuu oga yeelaayo lahuna ayaga sabiilan sida oga yeelaayo ayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu nooga warramayaa axkaam islaamka bilowgiisi jirtay laakiin waxa weeye la nasakhay marki dambe ayaa ilahay halkaa noogu sheegaya haweenka markaa in ay ku caddaato islaamka bilowgiisa sida xukunka uu ahay ayaa ilaahay subxaanau watacaala halkan inoogu sheegaya asagoo ilaahay subxaanau watacaala kula khidaabaaya dadka muuminiinta alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wallaatii haweenka ayuu ilaahay ya'tiina alfaaxishata foolxumada la imaanayo faaxishada hadda meeshaan waa zinada ayaa layidhi saasaa laisku waafaqsan yahay wallaatii haweenkou dhahay alla ya'tiina la imaanayo alfaaxishata faaxishada foolxumada ee zinada la imaanaya oo min nisaa'ikum haweenkiina kamida muslimiinta ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaalaa fastashiduu uga markhaati yeela calayhinna haweenkaas korkooda arbacatan afar oo minkum idinka idin mid ah raggiinna muslimiinta oo baaliqiinta oo caadiliinta markhaati uga sameeyow ilaahay afar caadila weeye cadligaana waxaa la yidhi huwa alxuru هو الذكر الحر المكلف الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة خفة ولا ما يخل بالمروءة ألا لرجي بهذه أبلغان وحالي رواه روح أو لب أو حرأة أو مكلفة أو أن ذنب كبيرة أنكرين صغيرنا أنكرين أو حم إيه وح مركز مروءة أما سوحوية شرفتي سوحو لمعيه marka hadda shahaadada tani waxay ahaanaysaa calaa ru'yati zina zinada in la arko ayaa markaasi ay ka markhaati kacaan indhaha ay saaraan weye waxa weeye iqraar haddii uu jiro waxaa culammada qaarkood ay qabaan in markaasi waxa weeye laba ay ku filan tahay laakiin haddii iqraar uu jiro oo qofka uu qirto sida axaadiisa soo aroortay waxa weeye markhaati uma baahna markaasoo iqraalkiisa maxalu eh, shahaada ku maayo weye dadka siduu calayhinaga waxaa lagula khidaabayaha layidhi dadka wilaasal umuurka sida qulaada iyo xukaanta weeye ilaahay marka ugu yidhi subxaanau watacaala fastashiduu uga markhaati yeela calayhina haweenkaasowdha ilaahay dushooda arbacatan afar oo minkum idinka idinkamid ahowdha ilaahay fain shahiduu hadday uga markhaati kacaan oy ka markhaati kacaanow indhaha ay saaraan fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan faamsikuuhuna qabka haweenkaasoo ilaahay macnaha waxaa laga wadaa ixbisuuhuna xabisa filbuyuuti guryaha ku xabisa oo guryaha lagu haayon ilaahay axkaamtan waxa ay tahay gadaalan ka sheegaynaah faamsikuuhuna ayuu ilaahay xabisa ayuu dha ilaahay filbuyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa dha ilaahay marka hadda ilaahay wuxuu yidhi fastajiduu arbacatan minkum weye waana sida hadda aan sheegaynayo ragga waxaa weeye axraarta oo waxaa weeye baaliqiinta ah ayaa loola jeedaa oo markaasi shuruudulcadaala laga haayo marka hadda haweenka iyo addoomanka iyo caruurta ayaga markhaatigooda la aqbali maayo melyan haweena hadday arkaan iyo naa kala zinaysanayay caddeeyaan ama addooman ama caruur waxba laga soo qaadi maa shahadooda maxaa yaele haweenku wax xuquuqulaahiyo markhaati kama galan weye haddana shahadoodkan waxaa la shardiyaa layidhi in waktiga afartaan ay arkeen ou midoobo oo waxaa la rabaa أن takuuna muttaxidatan waktan inay tahay wa ru'yatan wa makaana weeye saddex shardigaa la doonayaa waktigu inuu midoobo ee isku wakti ay arkaan isku wakti sheegaan haddana waxa weeye ru'yadoodu isku hal mar inay dhacdo weeye makaanka markaasi zinada ay ku arkeen isku hal makaan inuu yahay weeye haddii waxa weeye saddexdaas shardi ay wax ay iska khilaafaan waxa weeye waxaa la rabaa in waxa weeye waktiga uu ka midowdo tooyada uu ka midowdo makaanka uu ka midowdo ayaa la doonayaa marka ilahi wuxuu yihi faamsikuuhuna xabista ina ilaahay filbuyuuti guryaha ku xabista imna'uuhunna min mukhaalabati naasi weye dadka inay dheehaan oo kudhex dartamaan ka manciyow dha ilaahay dadka ragga ayaa loola jeedaa naagaha way iskala jiri karaanaa layihi xataa yatawafaahumulmowtu mowdka intau ka oofsanayowdha ilaahay oo malaa'ikatu mowd ay ka oosanayso oo yajcal allaahu ilaa an yajcal allaahu alla inta u oga yeelaayo lahuna haweenkaas sabiilan jid u oga yeelaayo amase ilaahi subxaanau watacaala wadda uu oga yeelaayo sidaas alla yeelow dhah ilaahi subxaanau watacaala marka hadda dariiq ay ku bixi karaan inta alla waga soo eegaan bimacnaa ilaa weeye marka waxaa la amray asxaabta iyo rasuulkeenna calayhi salaatu oo isagu waxyiga uu ku degaayo waxaa la amray islaamka bilowgiisa xukunkaasaa la amray haweenku markii zinada ay ku caddaato in guryaha kaliya lagu haayo ilaa ay ka dhimanayaan amase waxaa wado kaleo ilaahay xugum uga furaayo markaas ilaahay kaba'di waddo ayuu u yeelay oo waxaa soo degay suuratu nuur aayadda ku jirto azaaniyatu wazaanii fajiduu kulla waaxidin minhumaa miata jildati oo qofkii markaasi bikaara rag iyo haweenba boqol jeedalaa lagu dhufanayaa sanadna waa la taqriibinayaa oo waa la dirinayaa haweenka muxsanada iyo ninka muxsanka oo hadda ka horguursaday ayaga hawaaba radniyayaa sida sunada kusoo aroortay waxaa xadiis soo arooray markii aayadan oo e, e, xadda ay soo degtay oo ilaahay xaddi uu caddeeyey ayaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaam khuduu canii huduu canii ow dhah iga qaata iga qaata u dhahay qad jacala allahu lahu nasiyan ilaahi waa dawaa u yeelay iga qabsada xuyankaan ku dhaqna xadiisa hor muslimka uu wariyo weeye marka waxa weeye sidaas ayaa markaasi wadadi ilaahay ugu furay subxaanau tacaala oo waxaa soo degay xaggooda rasmiga ayaa soo degtay yadadaani labadowdha ilaahay ya'tiyaanihaa faaxisada la imaanaaya oo minkum idinka idinkamida raggiinowdha ilaahay fa aaduuhumaa labadaas dhibowdha ilaahay fa intaabaa haddii ay noqdaan waaslaxaa ay hagaajiyaan camalka fa ka jeesta canhumaa xaggooda ka jeestowdha ilaahay ina allaaha alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban allee tooba aqbalid badan ayuu ahaaday alle raxiiman allee naxariista ayuu ahaaday ayadaynu meeshaan ka gelayno laba qowl ayaa ku jirta hal ayaana ugu raajaxsan labada qowlaa ku jirta culammada waxay yidhaahdeen amada rag badan waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa isla zinadi baa loola jeedaa qaarna waxay yidhahdeen zinada waa laga waramaye lugaadka ayaa loola jeedaa sidaas ayaana raajaxa weeye waladaani labadau dha ilaahay yatiyaanihaa la imaanayo faaxishada faaxishada hadda meeshaa marka waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa liwaadka ayaa laga wadaa waa zinada waa liwaadka oo waxay yidhahdeen ay yidhahdeen litanwiic alkhalaaf weeye faaxishada ha laisku khilaafsan yaha meeshaan laakiin waxaa weeye inay liwaad tahay ayaa la rajaxayaa weeye oo markaasi liwaadka inay tahay ayaa adhara weeye zinada iyo layaadka macan in loola jeedana waa suurtagal baa layidhi oo ka wada dhacaya ragga ka wada dhacaya layidhi oo zinada markaasi haweenka ka imaanaysa ayada waa noo dhaqday in layidhaaho naagihii zinadii ka imaanaysa horaa waa soo sheegay ee tanna in laga dhigo waa suurtagala layidhi waa iska anfixi karaysa iyadani zinada iyo layaad wada jira oo ragga ka dhacaya ilaan ragga hore looma soo sheegin laakiin sida raajixa waxaa weeye waxaa loola jeeda halo layaadkaa loola jeedaa laba hadday waxa weye labaad ay sameeyaan oo waxyaabihii qoomuluuska dabakafuulka ay sameeyaan marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala faaadiihumaan labadaas dhibay dha ilaahay faaadiihumaan macnaheeru islaamka bilowgiisi sida xukunka ahay sida aayadda haddaynu soo maraynay ayay markaasay ayaguna tahayo ayaguna waa mansuuq xukunkeedu faaadiihumaadaan waxa weeye sabbi in la caayo oo markaasi kaba lagu dhufto waxyaabahaas ayaa markaasi marka hore arrinta oo weeye marka hadda waxaa weeye aayaddatan ayadani waa mansuuq oo waxaa soo arooray lawaadka xad ayaa ku soo aroor faaaduuhumaa dhibow dhah ilaahi subxaanau watacaala faaaduuhumaa dhiba fa intaaba hadday noqdaan ay ka soo laabtaan ow ilaahay faaxishada ay ka soo laabtaan waaslaxaa aslaxaa camalka ay hagaajiyaan faaxrimuu ka jeesa canhumaa xaggooda ha dhiginow dha ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban allihu tooba aqbali badan ayuu ahaaday oo qofku tooba keena toobada alla waa ka aqbalayaa raxiiman allihu naxariista ayuu ahaaday ilaahay marka hadda waxaa weeye warka kan waxaa lagu nasakay xad ayaa lagu nasakay waa markii la yidhahdo zinaa loola jeedaa xataa markii la yidhahdo liwaadaa loola jeedaa ayadana waxaa weeye xad ayaa lagu nasakay cinda imaamina ashaaficiya aimada kaleenteedba laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay isaga iyo diyaha aimada kale mafcuulu midka liwaadka lagu samaynaayo oo ficilka uu ku dhacaayo asaga waxa weeye xusni agtiisa ma aha haba ahaada wey mid muxsano hadda koor guursada aado bal waa la jaldinaa uu leeyahay sanadna waa la tafiilinaa uu leeyahay marka hadda meeshaan liwaadka in loola jeedo ayaa adhara maxaa yeele tasmiyada lamuurka ayaa markaasaa saas cadaynaysa caddaynaysa sidaas ayaa markaasi loo badan yahay marka hadda liwaadka axkaamtiisa waxaa weeye imaamu shaafici wuxuu leeyahy isagu hadduu mafcuulka ugu ficilka lagu samaynaayo waa la radminaa ayuu leeyahay xaggiisu marka saasay noqonaysaa muxkan iyo wagayru muxkan wuxuu ahaada weeye oo midka bikrigaa waxaa lagu dhisanayaa boqol jeedal sanadna waa la tawxiidinayaa muxsanka isaga ayaa la radminayaa ilaa markaas uu ka dhintay leeyahay laakiin imaamu maaliki wuxuu leeyahay midka liwaadka la sameeyey iyo midka lagu sameeyey faa'ilka iyo mafcuulka muxsan ha ahaadaane qeyrkooda ka ha ahaadaane waa la radminayaa ayuu leeyahay imaamu abi xaniifa isagu uu gaarsiiyey liwaadka kan waxyaabahan ficilkan xumo qoomuleedka ficilkiisaoo kale ah waxa weeye xaggiisa wuxuu gaarsiiyey qofkaas waxa weeye buur dheer ama sar dheer in laga soo tuuro derbi ah ee dhulka lagu soo rido oo sidaas nafta looga qaado sidaas ayaa isaga nafafkiisa ot iyo aad ayuu adkiyey arrintaas maxaa yeele arrin aad iyo aad u xun weeye ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala inamaa in kaleeto maa in hadda macnaha ilahay wuxuuna soo dhahay fain taabaha wa aslaxaa haddii ay soo noqdaan oy camalka hagaajiyaan faacriluu canhum ayuu dhilah meesha marka tawba ayaa la sheegay tawbadu hadda meeshan ayaday caam iska tahay sida markaasi dadka tawbada laga aqbalayo iyo dadka tawbada aan laga aqbalaynin xaaladda tawbada la aqbalaayo iyo xaaladda aan la aqbalaynin ayaa ilaahi subxaana wa tacala halkaa inooga sheegaya marka alla wuxuu yidhi subxaana wa inamaa in kaleeta maayna ayuu dhi ilaahay atawbatu tawbadiiou dhi ilaahay oo calallaahi ilaahay korkiisa ahaatay liladiina kuwa ayay usugnaatay sugnaatay yacmaluuna suu'a xumaanta camal falaaya bijahaalatin xaal idin kuwa jaahiliin howdha ilaahay markay rabbigooda caasinayaan suma bacdiida yatuubuuna soo noqonaya min qariibin min zamanin qariibin zamin uudow soo noqonaya toobada ilaahay subxaana watacaala ayuu noogaga warramayaa inamaa in kaleeta maina adtawbatu tawbadow ilaahay oo calallaahi ilaahay korkiisa ahaatay daan maxaa laga wadaa allatii kataba eh, calaa nafsii weeye qabuulahaa bifadlihi waa tawbada ilaahay subxaanau watacaala naftiisa uu ku qoray inuu aqbalaayo fadligiisana maaragtay eh, eh, ay tahay calaa sabiili tafadul walixsaan weeye hadda ilaahay wax waajib ku ah ma jiraan oo calaadaani wujuub ma keenayso ilahay inuu waajibaadbay ku yihiin waxaase la leeyaha waxaa laga wadaa calaa sabiili tafadul walixsaan weeye ilaahay subxaanau watacaala addoomankiisa ugu tafadula ayaa laga wadaa marka hadda hadalkan waxaa weeye xusnu tartiib weeye maxaa yeele dembiga ayaa la sheegay markaasaa ilaahay wuxuu la fangelinayaa tawbadii inuu ka warramo ayuu alla fangelinayaa calalaahi baana sidaan sheegayna macnaha ilaahay ayaa islaazimiye tafadula minhu wa ixsaana weeye ilaahay fadli xaggiisa ka ahaada iyo ixsaankiisaa weeye maxaa yeela allaha kariimka wacdigiisaa la yidhi maguub yeelaayo waxay la macno tahay kataba rabbukum calaa nafsihi raxmata ayay la macno tahay oo nafsi ee rabbigiinu wuxuu laftiisa oo ku qoray inuu idiin naxariisanaayo marka alla saas leeyahay calaa sabiili tafadul walixsaan weeye markaasuu dhah ilaahay inamaa in kaleeta maa ina atawbatu tawbadii ow dha ilaahay oo calallaahi ilaahay korkiisa ahaatay liladiina kuwa ayay u sugnaatay oo laga aqbalayaa weeye yacmaluuna suu'a xumaanta camal falaaya macsibay samaynayaa nooc kasta ha ahaatee suma bacdiida yatuubuuna soo noqonaayow dha ilaahay ah, yacmaluuna suu'a xumaanta camal falaaye bijahaalatin xaal ihin kuwa jaahiliina ee jaahiliina ayaa laga wadaa jaahiliina idaa casow rabbahum rabbigooda markay caasayaan waxaa la yidhi qofku markuu ilaahay caasinayo waaba jaahilaa layidhi oo qof hadduuba cisyaan ilaahay oo ku jira haddii caalim ahay caalimka la dhihi maayo waa jaahil baa la leeyihi markaasuu dha ilaahay bijahaalatin ow dha ilaahay jaahiliina weeye cisyaankiibaa waxaa lala xiriiriye jahli lianna alcisyaana laa yata'ataa maca alcilmiyaa la yidhi cisyaan ma cilmi micigiisa ayadoo arrintu ay tahay oo qofkan waxa weeye shaygan waxa uu yahay iyo caaqibadiisa isagoo ku cilmile oo ogaalka oo ujoogo joogo waxaa weeye cisyaan ma suurtoobaa layidhi marka waxaa layidhi qofku macaasida uu ku dhacaayo cilmiga waa laga siibaha layidhi cilmiga waaba laga siibayaa lianna ashadda naasi khashyatan alculamaa maxaa yeele dadka waxa uga cabsi badan culamada sida ilaahay uu yidhi innamaa yaxsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsanaya doomankiisa culummada ayaa ka cabsanaysa marka waxa weeye cilmi iyo markaasi macsi wada jiri maayaane qofka markii macsi uu ku dhacayo waa mar cilmiga laga salbiyey noqonaysaa maxaa yeele rasuulkeenna waa suu dhahay calayhi salaatuasalaam laa yafni zaani xiina yafni wahuwa mu'minun xataa iimaanka waa laga qaadayaa zaanigu ma sinaysanaayo marka uu sinaysanayo isagoo mu'mina walaa yasiqu saariqu xiina yasiqu wahuwa huwa mu'min u dhahay midka saariqaana waxadi maayo isagoo mu'mina weeye marka waxa weeye markaan uu cisyaanka u ka dhacayo waaba jaahil baa la leeyahy ee macnaha jaahilnimadu midoo horuu qabay keliya laga soo qaadi maayo uma bacdiyeeda ayuu dha haddana alle yatuubuuna soo noqonaayo min qariibin min zamanin qariibin zaman oo dhow soo noqonaayo zamankan qariibka maxaa laga wadaa qabla an yuqarqaru weye intaan la dhuu yeelin kahor soo noqonaayo qabla alqarqara ayay soo noqonayan waktiga la yidhaha qarqarada weeye waa intaan ruuxdoodu xulquumka halbowlaha aysan soo gaarin zamanka marka waxaa weeye ou ku dhacay macsida iyo qarqaradatan inta u dhaxaysana waa qariibaa layidhi waxaa qariib loogaga dhigaa layidhi lianna kula maa huwa aasin qariibunaa layidhi wax kastoo imaanaya waaba iska dhow yihiin wakti kasta hataa kumanaan ha noolaado hadow rabo wakti kasta oo imaanaya waa dhow yahaa layidhi cumriguna waxaa layidhi wa in daala qaliilunaa layidhi cumrigaagu haba dheeraado waa iska yaryahalee cumri markaasi waxa weeye si kasta haddii lagu dheereeyane cumrigu adduunyadan iyo aakhirada daminkooda haddii loo nisbeeyo qaliil weeye waxaa marka ku sugan aayaddan ay culimmadu yidhaahdeen in la ishaaro inay habboon tahay insaanka ku haboon tahay inuu tawbadiisa uu cusboonaysiiyo saacad kasta weeye lianna almowta mutawaqicun fii kulli lamxatin maxaa yeele mowtku wax la shinsanayo weeye ah, ilmilicsa kasta mowdaa la shinsan karaa ilmilicsa kasta inaad dhimato ayaa shinsan kartaa weeye welidaa ayaa waxa weeye sayidina abubakar sidiiq waxau dhahay radia allaahu canhu maa kharaja minii nafsunaw dhahay wantadartu cawdahu waxau dhahay aniga neefu igama bixinow dhahay ee markaa oo kolkaas kabacdigeeda aan sugo inay igu soo noqonayso oo waxau ka wadaa sheekhu sayidina abubakar sidiiq waxau ka wadaa aniga hadday neef iga baxdo neeftaasaa kugu soo noqonaysa xataa manshirsadow dhahay ee ama horuu tegi doontaa u jirta meesha cabsida ilaahay uu ka gaaro bakiiri waxaa xadiis soo arooray ee ma jirto neef oo baxda oo ibni aadamka ka baxda ilaa biidnin min allaahi fi lcawdi haaniya waxa weeye neefta bani aadamka ka baxda ma jirto ayuu dhahay rasuulka calayhi salatusalaam ilaa waxa weeye idan oo ilaahay xaggiisa ay ka haysato inay soo noqonayso mar labaad macnaha waxa weeye markii oo neef ay baxdo markay soo noqonayso ilaahay idan ka qaadanaysaa mar kasta wey iyo cumri oo jadiida ayaa markaasaa meeshaas kasii bilaabanaya hadday neeftu kaa baxdo soo noqoshada ay kugu soo noqonayso ina ilahay kugula soo noqonayn cumri jadiida ayaana sii bilaabanaya marka sidaas ayaa waxaa loo baahan yahay makriga ilaahay cidna inaysan ka aamin ahaanin falaa ya'manu makrallaahi ila alqowm alkhaasiruun ayuu dhah ilaahay makriga ilaahay kama aamin ahaanayaan ilaa dadka khasaare mooye oo inaad mar walba aad istiraahid waad sii noolaanaysaa cumrigaagaa sii weyneynaya wax suurta gelaya maaha alla markaas wuxuu yidhi subxaana watacaala uma yatuubuuna min qariibin u dhahay zamin oo qariiba soo noqonaya fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sidaas ah yatuubullaahu alla waa ku soo noqonayaa caliim korkooda oo ilaahay towbadooda u aqbalaya wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman allee ku cilmila khalqigiisa xakiiman allee falsuuban waxa uu sancaynaayo ayaa alla u ahaaday subxaanau watacaala walaysa fi tawbatu towbadu uma ahaanin buu dhah ilaahay liladiina kuwa yacmaluuna asayi'aati xumaanyaalka camal falaaya nuugta kuwa samaynaaya ha ahaato kabaa'ir amba sakaa'ir ha ahaatee xataa idaa waktigii xadara uu ku soo xaadiro axadahu midkood almowtu mowtka oo ku soo xaadiro waakhadatu nadci markaasi nafsi in laga siibano uu guda galo qaala dhahaaya markii uu arko waxa uu ku sugan yahay inii anigu tibtu waan soo noqday alaana hadda ayaan soo noqday arrintaasi aqbali mayso weeye walaladiina ayuu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwana tawba uma sugnaanin yamuutuuna dhimanaya walxaal ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin oo gaalnimo ku dhimanaya waa waxaase weeye taasu idaa taabuu fi laakhirati aakhira markay ku tooba keenaan markay cadaabka arkaayaan laga aqbali maayo wey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay actadnaa waxaan u diyaarinay lahum ayaga cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiyan u diyaarinay ilaahay aayaddan wuxuu noogu sheegayaa dadka toobadooda aan la aqbalayn markii ilaahay uu noo soo sheegay tawbada dadka laga aqbalaayo iyo sifada markaasi la doonaayo markuu alla noo soo sheegay halkan alla wuxuu noo sheegayaa dadka waxa weeye aan towbadooda la aqbalaynin markaasuu dhahay alla walaysat tawbatu tawbada uma ahaanin oo tawba ka ansixi mayso liladiina kuwa yacmaluuna camal falaaya asayi'aati xumaanyaalka camal falaaya kuwa dembiga gelaya weeye xataa idaa waktigii xadara uu kusoo xaadiro axadahum midkood almowtu mowt kusoo xaadiro oo waktigii nafta laga qaadayo la gaaro qaala dhahaaya Ah, cinda mushaahadati maa huwa fiihi weeye wuxuu ku sugan yahay markuu arko inii anigu tubtu waan soo noqday al'aana hadda ayaan soo noqday ma anfacayso waxa weeye waktulqarqara markii la gaaro oo waxa weeye ruuxda ay soo gaarto xulquumka ay soo gaarto waxba laga aqbali maayo maxaa layi insaanka waxaa layihi cinda alqarqaraa layidhi wuxuu arkayaa maqcadkiisa oo jannada ahay ama naarta ahay waxaa marka u muuqanaya calaamatulbusra haddii ahlu janno uu yahay amase xusni ayaa u muuqanaysa haddii waxa weeye ou kaafir yahay ama munaafiq u yahay marka waxa weeye sallayso waktigaas waxba maysa ma taraysa weye mar haddii maqcadkiisii la tusiyey jannadahay ama naarta ahay la tusiyey waxba ma taraysa arrintaas walaladiina kuwiina tooba uma sugnaanin ayuu dhahay alla subxaanau watacaala yamuutuuna dhimanaya wal xaal hum ayaguna kufaarun gaalo yihiin kuwa waxa weeye gaalnimada ayaguna ku dhimanaya waxa weeye hadda qofka gaalnimo ku dhintay waxaa laga wadaa idaa taabuu fi aakhirati markay aakhira ku tooba keenaan oo aakhira markay gaaraan ilaahay u tooba keena alla waxba ka aqbali maayo weye macnaha waxaa weye laysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat walaysat itawbatu liladiina yamuutuuna hum kufaar saas weeye aakhira markay ku tooba keenaan ilahay waxba ka aqbali maayo ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay qolada dambe hadda la ishaaraya ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay oo sifaatkaas iska leh actadnaa waxaan u diyaarinay oo aan u darabnow dha ilaahay lahum ayaga cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya cadaab oo xanuun badan ayaanu u diyaarinow ilaahay ulaa'ika kuwaas actadnaa waxaan u diyaarinay lahum ayaga ayuu dha ilaahay cadaaban cadaabaan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiyow dha ilaahay cadaab xanuun badan ayaan u diyaarinay ayuu dhahay ilahi subxaana wa tacaala hadda kahor waxaynu qur-aanku soo marnay cadaabka haddii waxa weeye aliimnimo lagu sifeeyo amba ihaano lagu sifeeyo amba cadamo lagu sifeeyo waxa weeye waa cadaabulkufaala layidhi dadka cusaada ahoo bacdulcusaad oo la cadaabayo cadaabkooda aliimnimo iyo ihaano iyo cadamo iyo laguma sifeeyaa layidhi marka hadda dadkaasi waa dad kufr ku dhintay oon ilaahay subxaanahu watacaala waxba uusan ka aqbalaynin cadaabkana lagu waarinaayo dadkaas weeye dadka cadaabkooda aliimka uu noqonaayo marka waxaa aaya labadan aayadoodba ilaahay inoogu caddaynayaa waktiga toobada la aqbalaayo iyo waktiga aan la aqbalaynin qof kastoo markaasi waxaa laga doonayaa inuu toobada ku degdego sidaan hore aanu soo marnay oo waxa weeye takyiifu tawba looma baahna beriyaan soo noqon doonaa beriyaan duka doonaa beriyaan maaragtay cibaadayso doonaa ee waktigina waxa weeye kulla aatin qariib uu yahay oo waktigii dhowaan uu isaga imaanaayo toobada dib loo dhigaayo waa in la daayaa maxaa yeela mowtku waa iska dhow yaha weye adigana ilaahay kuuma sheegin oo cid lagala tashanaayo ma jirto cilmika ayaa iyadoo iska socoto shaqadeeda iyo hawsheeda isaga socota oo qafla ku jirta ayaa mowt oo baktarkan oo keliya isaga dhacay ayadoo markaasi gurigeedu wax u doonaysa awlaaddeeda iyo carruurteeda ama nafteeda u shaqaysanaysa oo aysan ku jirin markaasi waxa weeye meeshaas kana soo naqanaysa aysan qalbigeeda ku weyneyn oo maaragtay xaalad isaga dhacday ah. maxaa yeeley imaamuna shaafici ayaa waxau dhahay kam laaxikin walmanaayaa fawqa haamatihi low kaana yaclamu lgayba maasa min kamadin badana hau dhahay liis qosle ayuu dhahay mawdkiinu markaasi madaxa uu ka saaran yahay oo qarka u saaran yahay ilaa in badan hadda iloodku qof iska sheekaysaysa hadda waxaad arkaysaa xabad ama madfax soo dhacay ayuu markaasu baabac ka dhigaya isla markaasuuna isku qof lau sheekaysanaya low kaana yaclamu lkayba maa ka min kamadin u dhahay hadduu ogaalahay lahay qofkaanu qeybka waxa soo socda waxa u dhimo lahay murug ayuu u dhimo lahay ila mawdkiyaa qarka u saaran hataa mawdka ilaahay waa naga qaray subxaana watacaala ee kun sana kabacdaad imaada lagu yidhahdo murug ayaa ku jira haada marka maslaxo ilaahay weeye marka casharkeenina intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inay soo laabanayso macnaha wuxuu ka wadaa sayidku wuxuu ka wadaa hadday neef uga baxdo waxaa ugu jirta anuuna kuusoo noqonays macnaha sida mar walba ilaahi subxaana watacaala darrigiisa uusan uga aamin ahayn oo mar walba waxawey u diyaargaraysan oo uu iska ilaalinaayo waxaa kaloo soo arooray naf ma jirto waxaa soo arooray baa layidhi maa min nafsin yaxruju min ibni aadam ilaa biidni min allaahi sida ay jisaaniin oo amrin jadiidun waxa weye waxaa layidhi maaragtay xadiisaa wuxuu ahay oo maaragtay waa neef ma jirto macnaa waxaan ka wadaa neef neef oo waxaweye ibni aadan ka baxda ma jirto ilaa waxay uga baxdaa idan ilaahay soo noqosadana waxa weye idan sidaasoo kale weeye kii soo maqashana waxa waa cumri jadiida weeye kii horena waxa cumri tegay noqonaysaa oo neefta kaa baxday waa cumri tegay midda soo noqonaysana waa cumri jadiid haalih marka hadda waxa weeye in mar walba ilaahay subxaana watacaala la ayaa la doonayaa oo waxa weeye layska ilaaliyo waxyaabahaas maaragtay ee qaasilnimada ah ee tasliibka la samaynaayo tawbada dib loo dhigaayo in layska ilaaliyo ayaa laabudda ah weeye maxaa yeele kulli aasin qariib weeye wax walba oo maaragtay imaanaya waa dhowyihii weeye cimrigina waxaa la yidhi wa baala qariiba haba dheeraada waa qariibaa layidhi marka hadda insaanka waxaa ku haboon inuu toobada uu tajiibiyo fii kulli laxdi tira saacad kastaa layidhi maxaa yeele mawdkiyaa mutawaqaca weye fii kulli lamxati wakti kastaa layidhi marka hadda waxa weeye casarkeedu intaas ayuu ku egyahay ilaahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كره فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات طبعا إيا السقالات أو سورة النساء كمدة ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay tawbada iyo axkaamteeda ayaa ilaahay nooga soo warramay towbada marka hadda waxa weeye dadku laba qaybood inay yihiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay dad oo waxa weeye towba ay u sugnaatay iyo dadaan towba u sugnaanin oo aan tawba laga aqbalaynin marka alla subxaanahu watacaala waxa uuna soo yidhi towbadu waxaa iska lehoo ilaahay tawbada uu ka aqbalaya dadka waxa weeye xumaanta samaynaaya ayagoo waxa weeye jaahiliin ah oo markaasi waxa weeye marka ay samaynayaan cisyaankaas jaahil ah oo ilaahay subxaanahu watacaala haybadiisa iyo daacada ilaahay subxaanahu watacaala jaahiliinka ah jahligaasna waxaa weye saan horuu soo sheegna qofku markuu ilaahay uu caasinaayo waaba jaahil caalimba ha ahaada hadduu rabe waxaa weeye jaahil buu noqonayaa marka hadda sidaasuu ilaahayna soo dhahay kabacdina tawbe keenaya wakti qariiba waktigaas qariibkaa ah waxuu ahay qabla alqarqaray ihaaday intaan markaasi aan la dhuun yeerin oo markaasi dhuunta aysan soo gaarin naftooda aysan soo gaarin qoladaas ilaahay subxaanau watacaala waa ka tawba aqbalaya ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala caalim ayuu ku yahay khalqigiisa haddana shay walba maxalkiisa u dejinaya alla markaas wuxuuna soo dhahay tawbadu uma sugnaanin kuwa xumaanta samaynaaya oo dembiga gelaaya markii waxa weeye axadkood uu ku soo xaadiro mawdka uu kusoo xaadiro oo waktigii ruuxa laga gaarayo la gaaro waktu nasci ay taagan tahay dhahaaya markay arkaan waxa ay ku sugan yihiin inii subtul aana anigu hadda ayaan tawba keeno aan soo noqday qoladaas tawba ma lahowdha ilaahay maxaa yeela waktulqarqara markii la soo gaaro oo waktiga qofku dhuu yeerinaayo tawba laga aqbali maayo waxaan ayaguna tawba lahaynin kuwa dhimanayo ku dhimanaya kufriga ku dhimanaya waa idaa taabuu fil aakhirati ayagane laga aqbali maayo tawbo kuwaas waxaanu u diyaarinay dha ilaahay cadaab aliima ah ayaan u diyaarinay marka casharkeenna war halkaas ayuu noo joogay ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka ah, aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu lakum xalaal idiin ma ahan an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashiin karhan ikraah aad ku dhexashiin walaa tacduluuhunna inaad ka meermeerisiinne xalaal idiinma ahanow dha ilaahay wixii markaasay idinku lahaayeen litadhabuu inaad la tagtaanow dha ilaahay bibacdi maa shay barkiisa aataytumuuhunna aad siiseen oo mahara ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin foolxumo mubayinatin oo cad ama mubayanatin la caddeeyey caashiruuhunna la mucaamalooda haweenkow dha ilaahay bilmacruufi si macruuf oo wanaaga fain karigtumuuhuna haddii aad kahatiina ku sabra facasaa waxaa mudanowdha ilaahay an takrahuu inaad kahataan shay-an shay wayajcala allaahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sababu nusuulkeedii sababtii ay ku soo degtay ayaanu soo qaadanaynaa sababu nusuulkeedu wuxuu ahaayey culummadu yidhaahdeen jaahiliyadii waxaa jiri jirtaa la yidhi iyo islaamka bilowgiisiba ninku markii uu dhinto oo haween uu ka tago ama haween badan uu ka tago waxaa imaanaya wiil isagu uu dhalay oo haweenkaas uu ka dhintay aysan dhalin haweentatan uu ka dhintay wiil aysan dhalin oo isagu uu dhalay ayaa imaanaya amase nin qaraabadiisa ah oo ilmo adeerkiisa ama walaalkiisa ayaa imaanaya markaasuu haweentaas laga dhintay ayuu maradiisa dusha ka saarayaa wuxuuna u sheegayaa inay naagtaas waxa weeye ou isagu guursanaayo mahar la-aano uu ku guursanaayo iyo inuu nin kale uu u nikaaxinaayo u guurinaayo isaguna maharka uu ka qaadanayo amase uu meermeerinaayo ilaa ay iska furanayso amba ay ka dhimanayso dhaxalkeeda uu qaadanaayo arrintaas ayaa carabti jaahiliyada ay samay jireen marka arrintu ayagoo saas tahay ayaa waxaa dhintay baa la yidhi nin la dhihi jiray abu qays nin la dhihi jiray ayaa dhintay baa la yidhi wuxuu ka tegay haweentiisa oo la dhihi jiray kabaysata binti macnin alansaariya la dhihi jiray waxaa yimid baa la yidhi wiilkiisaa oo markaas la dhihi jiray qays la dhihi jiray markaasuu maradiisii dusha ka saaray haweentii aabihiis uu ka dhintay kabacdii uu ka tegaa yidhi arrimihii hadda aan soo sheegayna waa u sheegay oo waxau dhahay anaa ku guursanaayo maharna maaragtay ku siimaayo ama nin kalean kugu derayaa maharkaan ka qaadanayaa amuurahaas waa dhaqan ay lahaa jireen oo naagtu waxa weeye markii ay reerkan ka dhimato meel kale ma aysan aadi kari jirin sidaa markuu ku sameeyey dib dambe uma soo laabanaa layidhi nafaqana ma siinaa la yidhi dhibaatadaas iyadoo islaamta ay isasaaweyntaheeday ayay waxay u tagtay kabaysha rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayay u tagtay kolkaasay waxay tihi ilaahay rasuulkiisii oo ninka la yidhaha abaa waa dhintay anigana waxaa i qabsaday wiilkiisii waxna isii maayo jidkaygana iska sii day maayo iska guursaday faraha iga qaadi maayo markaasuu dhahay rasuulkeena alayhi salatu salaam gurigaada iska joogow dhahay inta ilaahay amar uu ka keenaayo oo ilaahay subxaana watacaala wax kugu soo dejinaayo markaasa aayaddaanu soo degtay aayaddan marka waxyaabihii jaahiliyadi jiri jiray iyo islaamka bilowgiisa ayay aayaddaanu xalinaysaa marka alla markaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu lakum xalaal idiinma ahanow dha ilaahay an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashiin ow dha ilaahay karhanow dha ilaahay diriq aad ku dhexashiin haweenka inaad diriq ku dhexashiin oo aad xoog ku dhexashaan idiinma banaanow dha ilaahay laa yaxilu lakum xalaal idiinma ahan an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashaan waxaa laga wadaa haweenka daatadooda weeye ee hadda waanu soo marnay haweenti oo oo dhimata inuu ninkeeda uu dhaxlaayo laakiin markaas daatada ma-aana maalkeeda weeye aayaddan waxay nahyinaysaa haweenka daatadooda shaqsigooda in la dhaxlo karhanow dha ilaahi subxaana watacaala ay mukrihiina idinkoo dirqinaysiin oo ku dirqinaayo nikaaxaad ku dirqinaayo waa sida hadda aan soo sheegaynayo dadka qaraabadooda haweenkooda ayay dirqin jireen weye hadday rabaan waa guursanayaan mahar la-aan amase nin bay ku daraayaan markaasi maharka ka qaadanayaan ama waa la meermeerinayaa ilaa ay iska furato ama ina dhimato ayaa la dhaqlayaa markaasa arrintaas laga reebay haweenta hadda haddii ninkaa nikaaxeedu u banaan yahay hadda arrintan saamnasuulkeedu sida uu ahay iyo jaahiliyadii islaamku bilowgiisa maba banaanayno hadde aabbaha waxa weeye haween uu ka dhas uu ka dhintay oo adiga aan ku dhalin hooyada oo kale weeye waxaana noo imaan doontaa mar dhow walaa tankixuu maa nakaxa aaba'ukum min annisaa'i aayaddaasa lagu reebi doonaa laakiin jaahiliyadii way guurto jireen marka hadda waxaa la diidayaa haweentii in markaasi la dirqiyo oo markaasi ninkaan ninka qaraabadiisa ah inuu haweentii uu ikraaho ama walaalkiisa ahaada ama adeerkiisa ahaado ama adeerkiisa ahaado oo la yidhaahdo reerkayna kama bixin kartide naagti la dirqinaayo taas ayaa waxa weeye la diidayaa haddii naagta si ikraaha lagu xirani oo la qasbana waxa weeye nikaax yaanba ansaxayn sababtoo ah naagtu waxa weeye naag oo nikaaxeeda idankeeda in lagu nikaaxsa mooyaane aan markaasi ikraah waxba maaragtay ah, aan lagu samayn karin maadaama naag sayiba ay tahay walaa tacduluuhunna inaad meermeerisiinna xalaal idiinma ahanow dha ilaahay walaa tacduluuhunna ay tamnacuu aswaajakum weeye haweenkiina inaad meermeerisaan can nikaaxi hayrikum weeye inay guursadaan ood iska haysataan walaa raqbata lakum fiina weeye baraaran diraaran waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala uu mancinayaa haweenka markaasi la furay amase kuwa laga dhintay in la meermeeriyo oo markaasi la yska haysto ayadoon qofku dan uusan ka lahaynin amase haweenta la qabo laftirkeeda in la yska haysto ayadoo qofku wax danahowka leeyahay aysan jirin laakiin uu u haysanaayo inuu haweentaas dhibakaliya u haysto dembi weeye maaragtay oo qiyaamo aad iyo aad laysu su aalayo macnaha waxaa weeye laa yaxilu lakum miiraasu nisaai walaa cadluhunna naagaha inaad dhexeshiin daatadooda inaad meernisaan meermeerisaan idima banaano waa khidaab aswaajta lala khidhaabaayo sidaan horuu soo sheegnay waxaa weeye ninku waxau ahay naagta inuu ikraahaayo ayadoo markaasi waxa weeye mahar ay ku leedahay markaas waxa weeye waxau xumaynayaa dhaqankeeda dhaqankeedau xumaynayaa markaas ayuu dhibayaa si ay isu furato waxau u dhibayaa naagtaan markaasi qula ka samaysa uu leeyahay oo markaa aad wax kaysi usdhay waxaan xalaal ahaynin dad badanna ay ku dhaqmaan haweenta iyadoon dar laga lahaynin in markaasi waxa weeye loo haysto iyousan nin kala guursanin loo haysto ayaa dhici karaysa taasna waxa weeye wax banaanayn waayo walaa tumsikuhuna liraaran waa tawdha ilahi haweenka haysana dib daraadiisa u haysana haweenka markaad haysanayso waxaa loo baahanya inaad raqbo adka leeda oo dan adka leeda laakiin inaad markaasi dhibaato u hayso waxa weeye ilaahay baa kugula xisaabtamaya litadhabuu inaad la tagtaan ow ilaahay bibacli maa shay barkiisa aataytumuhuna aad siiseen oo mahara weye waa siday samayn jireen carabti jaahiliyada marka haddaba waxyaaba oo waxaa jira dhaqankeenna xataa wax bartood ka soo gelaya arrintaas waxyaabahan hadda loo yaqaano dumaalka loo yaqaano ama dumaashiga loo yaqaano waxa weeye siyaabaha qaarkood dadka qaarkiis si xumay ugu dhaqmaan waxaana dhacaysa in haweentaa ninku marka uu ka dhinto nin aysan ciidu doonaynin in lagu ikraahaayo amase aysan guurso karin oo la qasbaayo haddii kaleentooday nin lacalla ay guurto istiraado reerkan ka baxsan in ninka la dilaayo ayadana dhib loo geysanaayo taasi waxa weeye ayaduna aayaddan sida ay sheegaysay meel ka soo gelaysaa laakiin haddii hadde haweentaanu ilmo ay leedahay ama yaysan lahaanine ninkii ninkan qariibkiisa ahay owlaaddii u maslaxad roo yahay oo maxram u yahay ee masraxo laysku afgarto iyaduna haaligeeda ay tahay ninkaana u banaan yahay ninkaanu dadka guursanow kamid ah markaas dhibaato ma laha laakiin waxaan la ogolaynin in haweentii waxa weeye la dirqiyo oo markaasi nimaysan rabin lagu dirqiyo taasaa la diidayaa haweenta markii laga dhintoy cudadeeda dhamaysato xur weye ninkay rabtay guusaysaa ninkaanu hadduu maaragtay qariibka la dow isaguna dadka guursanow kamid yahay raalli isku guursadaan waa falaaka laakiin dhaqanka soomaalida qaarkood waxyaabaha ay markaasi haweenka dumaalka waxa la yidhaha ay ku samaynayaan oo naagti la ikraahayo waxa weeye wax diinta islaamka ogosha ma ma wax dhaqan dhaqankii jaahiliyada oo carabta xidhiirlalana weeye ilaa an ya'tiinaw dha ilaahay inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin faaxisho mubayinatin oo cad faaxishadatan waxaa la yidhi inay haweenkii zina la yimaadaan amase markaasi nushuus ay la yimaadaan markaasi nimankii inay dhibaan way leeyihin ilaa iska furanayan ba iska khudcaayaan maxaa yeele naagtan iyadoo ninkaan u fiican yahay iyadii baa dhibaysa markaasi waxa weeye in haddii ay dhibtoysa san taagayso isaguna ousan furin ilaa ay iska furato markaasoo u banaanta ilan ayadaa dhib keentay wacaashiruuhuna la mucaamaloodow ilaahay haweenka bilmacruufi si wanaaga qowlka iyo nafaqada iyo labaryida ayaa la doonayaa in macruuf markaasi lagula mucaamaloodo amar ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka yimidna weeye oo waxaa la rabaa haweenka almucaasara bilmacruuf ayaa ilaahay subxaana watacaala nacamrayaa weye waxaa la rabaa qowlka in lagu adeeco iyo ficilka weeye waxaa ka mid a ah almucaashara bilmacruuf in la baro masaalixda diintooda iyo adduunyadooda haweenka in la baraa la doonaya oo diinta la baro waxa weeye adduunyada wax laga baro fa in karihtumuuhunna haddii aad kahanaysiin ow ilaahay haweenku waxa weeye qofkaanu haween ayuu qabaa laakiin dabcigiisa ayaa kahanaya waxaa meesha ku jirta fasbiruu sabr wey jawaabdaa maxduuf wey haddaad kahanaysiin ku sabrow dhahay ilaahi subxaanau watacaala oo haweenka waxaa la rabaa in lagu sabro ayaa la doonaya sabarkana ilaahay wuxuu dhahay facasaa waxaa mudan oo xaqiiqa ah an takrahuu inaad kahatiin shay-an shay wayajcal allaahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan oo waxaa weeye naagtii aad kahanaysay oo dabcigaaga uu kahanaayey oo aan markaasi waxa weeye dabeecadaada aan soo jiidanaynin waxaa dhici karaysa oo xaqiiqa in ilaahay idinka idinkaga arsuqo ama alla uu kaa siiyo haweentaas walad oo saalixa inay dhashaa dhici karto hallabaada hase dhidigaaday maxaa yeele weladkaas saalixa waladun saalixun yadcuu lahu xadiiski waa saw ahay welad u ducaynaayoo saalix haweentii marka iyadoo sidaasa in khayr kale ilaahay kaa siiya dhici karta inaad ku sabataa la doonaya warka haddii lasoo kooba ixsaan loo sameeyo haweenka dabeecada wanaagsan ayuu ka mid yahay ayaga waxa weeye xumaanumaha ka dhacdo maxaa yala rasuulkeenu wuxuu yidhi yaqlibna kariiman ninka sharafta leh haweenku way ka adag yihiin wayaqlibuhuna la'iimu midka doqonkaane asaa naagaha ka adag fa uxibu an akuna kariiman maqluuban waxaan jeclaha inaan noqdo mid wanaagsan oo haweenku ka adag yihiin walaa uxibu an akuna la'iiman qaaliban mid doqon ahoo naagaha ka adag inaan ahaada ma jecli oo her iyo habeen kuwa naagaha dilaaya oy naaguhu ka baqaayaan waxa weeye dad wanaagsan maahan sida nabigu sheegay calayhi salatu salaam oo markaasi haween badan oo nabiga calayhi salatu salaam uu soo dacwooday oo markaasi la dilay nabigu waxau dhahay ulaa'ika kuwaasu ma aanau dhahay rasuulku alaysa ulaaika u dhahay laysuu min alkhiyaar kuwaasu akhyaarta kamid ma aanau dhahay naagaha dilaaya marka waxaa la rabaa almucaajara bilmacruuf ayaa la doonayaa haweenkii dabcigaagu haddau kahanaayo waxaa xaqiiqaha u dha ilaahay inaad shay kahatiin wayajcal allaahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan hadday walad saalixa ah ay dhasho ama rag wanaagsan oo sulaxaa oo fara badan waxa weeye hadde khayr badan baa ilaahay yeelay wain aradtum haddii aad doonaysiin ow dha ilaahay istibdaala zawjin zawj bedelidiisa ow dha ilaahay makaana zawjin zawj kale booskiisa zawj ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaha meeshaan waxaa loola jeedaa ninka ragga ahoo haweenka qaba ayaa waxa uu doonayaa haweentan inuu iska bedelo iska furo oo markaasi mid kale booskeeda oo keeno ayuu doonayaa maadaama waxa weeye hadda ha lagu sabro u dha ilaahay haddii lacalla uu ku sabri waayo oo uu doonaayo inuu haween kale ku bedelo ayaa alla wuxuu leeyahay wa in aradtum haddaad doonaysiin istibdaala zawjin zawjo bedelideedow makaana zawjin owd ilaahay zawjo kala booskeeda aad ku bedeshaan wa aataytum wowdayna xaalaysaad qad xarfu taxqiiqa suu qadaraysaa wal xaal qad xaqeeqeha aataytum aad siiseen ixdaahunna haweenkaas midooda waxaa weeye midda la bedelaayo weeye qindaaran maal fara badan oo waxa weeye maharkiyaa loola jeedaa falaa ta'khuduuha ka qaadana minhu maalkaas shay-an shay haka qaadano ilaahay haweentan waxa weye waad iska furaysaa ama horay yaad maharka u siisay ama marka hadda aad furaysa ayaad maharka siisay marka waxaa la doonayaa maharkaas inaan waxba laga qaadanin mar haddii la furaayo oo lagu xanuujinaayo dhalaab inaan waxi maharaayo aan laga qaadanin ayaa la doonaya haba fara badnaado haddii uu doono falaa ta'kuduuhan ka qaadanow ilaahay minhu qindaarkaas shay-an shay haka qaadanow ilaahay haba yaraadee weye kolkaasuu dhah ilaahay ata'kuduunahu ma ka qaadanaysiin buhtaanan xaal u yaashiye dulmiga akdigaasu wa isman xaal yaashiye dembi mubiinan oo cad ah, ata'kuduunahu ma ka qaadanaysaanuw ilaahay istifhaamu linkaari wa tawdiiq waaye ha ka qaadana weeye buhtaanan xaal yaashiye dulmi ah wa isman xaal yaashiye dembi mubiinan oo cad haweentiini markaasi maharkoodii laga qaato xaaraan weeye ayagoona aan markaasi aan kuu masaamixin haddaa day raalli kugu yihiin suuradda bilowgeedan soo maran haddana malkaa ilahay wuxuu sii dhahay wa kayfa sideebaa ta'khuduunahu aduga qaadanaysaan wejka aduga qaadanaysaan waakee wa kayfa sideebaa ta'khuduunahu aduga qaadanaysaan wal xaal qad xaqeeqeha aflaa uu gaaray bacdukum barkiin ilaa bacdin barka kale uu gaaray ah, oo waxa weeye haweenkii waxaa laga wadaa gaaritaankan kinaaya can iljimaac weeyo adabkaana la barayaa waxa weeye adinkoo haweenkii jimaacdeen seed maaragtay uga qaadanaysaan weye maxaa yaele jimaacu waxa uu sugayaa maharkii oo dhan ayuu sugayaa wlxaal qad xaqeeqe aslaha uu gaaray bacdukum barkiin ilaa bacdin marka kale uu gaaray wa akhadna ay qabteen haddane minkum xaggiina miisaaqan ballan ay idinku qabteen qaliilan oo adag ay idinku qabteen ballankaan adag waxaa weeye wixii ilaahay uuna amro qur-aanka nagu amray oo min imsaakihina bimacruufin aw tasriixina biixsaanin in haweenka markaasi lagu haysto si wanaaga loo haysto iyo in la sii daayo si wanaaga lagu sii daayo waxkama dhexeeya waxaa la diidayaa haweenka in dhibaato lagu haysto oo dhibaato lagu jaribo saas ayaa la diidayaa waxyaabaha hadda dadka qaarkiis hadda oo waxa weeye zaminkan soo darsanaya soomaalida oo waxaa dhacaysa haweenka in in layska maharsado duurkaas laga marayo ee sanawaad laga maqan yahay warar iyo waxaalna ninka aysan u haynin ee kolkaasi waxa weeye meeshaas dhibaato fara badan ay markaasi ku hayso arrintaasi demi weeye haweenka si wanaagsan ha loo dhaqdo haddii markaasi ay kula seexan yihiin haddii kaleentood ha layska sii daayo yaan la dhigin way xaq ahay oo markaasi ayagu ay lahaayeen oo ilaahay qofka saarana qofku waa inuu iska bixiyaa haddii kaleentood waxa weeye xuquuqul aadami waa dhib badan tahay maalinta qiyaamo dhibaato weyn ayaa imaanayso waxa weeye qofkaasu maalinta qiyaamo kugu tacalluqaya marka waxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaasa iyo dhibaatada haweenka lagu hayo layska daayo ayaa loo baahan yahay ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa wa kayfa sideebaa ta'khuduunaha uga qaadanaysaa bal arrintaas u fiirso bal sida ilahay leeya subxaana watacaala reed uwaad qaadanaysaan wey maba ka qaada kartiin wey meeshaas marka hadda waxaan ka qaadanaynaa waciid adag inuu ku jiro wa kayfa sideebaa ta'kuduunahu aad uwa qaadanaysaan oon ilaahay maharkaseed uwa qaadanaysaan bi ayi wejin weye wejkeed uwa qaadanaysaan weye ah, wal xaal qad xaqeeqee aflaa uu gaarow dha ilaahay bacdukum barkiin ilaa bacdin barka kale uu gaaray gaaridda hadda waa midaan sheegin kinaaya can iljimaac weeye sidaas ayaana imaamu ashaafici uu ku fasiray in haddii ninka naagta ou jimaaco meherka uu sugnaanaayo dhammaantiisa laakiin maalikiyadu waxay qabaan khalwo xataa haddii ou la galo waxa weeye meherku waa sugnaanayaa oo haddii caawa ninkaa naagtaa loo geeyo guri la isugu geeyo haddii waxa weeye naagti uusan u tegin uusan jimaacin meher waa waajibayaa waxaa qaba maalikiyada ayaa qaba weeye oo waxa weeye muddo uu la jiro inuu ninku naagta oo ku wardhiyo ay suurtagal tahay haddii waxa weeye eh, uu la jiro saasay ayagu qabaan laakiin eh, aimada kalento sidaas ma qabaan weye maarka waxa sugaaya waxa weeye jimaaca ayaa sugaaya meherka dhammaantiisa haddii kalentoodna waxa weeye nisfulmeher ayaa sugnaanaya haddii caqadka maher lagu sheegay haddii kalentoodna mudca ayaa la siinayaa sida aynu mar dhow kusoo mari jirnay suuratulbaqara aynu kusoo maraynay marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wa kayfa sidee baa ta'khuduunahu aad uga qaadanaysaan walxaal qad xaqeeqaha aflaa uu gaaray bacdukum barkiin ilaa bacdin marka kale uu gaaro jimaac uu ku gaaray wa akhadna haddana haweenku ay qabteen minkum xaggiina miisaaqan ballan aydinku qabteen owl ilaahay qaliidan oo adag aydinku qabteen hadda waxa weeye akdigan xaqiiqada amase aakidka wax ku qabanaya xaqiiqada waxa weeye alla weeye subxaanahu wa maxaa yeele ballanka kan oo almucaashara bilmacruufa ah, ilaahay subxaanau watacaala ayaa xaqiiqatan asagaan ugu qabtay laakiin haweenka waxa loogu isnaadinayo loogu tiirinayo waa majaas oo la yidhaha majaas caqli waxayna kamid tahay min alisnaadi lisababiyay kamid tahay marka hadda waxa weeye mar haddii ilaahay subxaanau watacaala uu nagu qabtay waa arrin maaragtay aad iyo aad u adag waxa iyaga loogu isnaadinaayo wax iyaga ballanka nagu qabtaa laga dhigaya haweenku waxa weeye waa dad docafo ah mujtamaca islaamkana waxa weeye sharafay ku leeyihiin marka waxaa la doonayaa xuquuqdooda in la ilaaliyo oon xuquuqda diinta islaamka ay siisay inaan markaasi aanan lagu tumanin ayaa la doonayaa wax xuquuqda islaamka ka baxsanna waxa weeye ayagana inaan loo raadin ayaguna aysan dalbin ayaa la doonayaa ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa tankixuu ha guursanow ilaahay maa man duul ha guursana nakaxa ay guursadeen aabaa'ukum aabbayowgiina oo min annisaa'i haweenka kamid ahowdha ilaahay ilaa laakine maa fii qad xaqeeqahe salafa hor maray oo aad samayseen kaas waa laydiin cadfinayaa innahu allane amase inahu nikaaxaas inahu nikaaxaas oo waxa weeye aabbaadi haweenkay guursadeen la guursado saasa soo maraynay kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo ayuu ahaaday iyo wa maqtan cale ayuu ahaaday wasaaa waa xumaaday sabiilan min sabiilin jidna waa u xumaaday aayaddan hadda waxa weeye aayaddii aynu kasoo bilowna casharka oo sawnusuulkeeda aan kasoo warannay ayay taxliilinaysaa sidaan hadda aanu soo maraynay maxaa yeelaa waxaanu soo marnay jaahiliyadii iyo islaamka bilowgiisii wiilku haweenta aan dhalino aabihiis ou ka dhintay inuu guursa jiray ilaahay marka wuxuu dhahay aayaddan ayaa lagu nahiyoo soo degta iyaduna waxaa meeshaan laga gudagelaya oo alla noogaga bilaabaya subxaanahu watacaala haweenkii muxaramaadka ahayoo layska xarimay oo ragga laga xarimay waxaana ilaahay ku bilaabayaa zawjatul ab ayaa lagu bilaabayaa aabbaha zawjadiisa aabbaha zawjadiisa ayaa lagu bilaabayaa haddii ou furay iyo haddou ka dhintaba waxaana loo qasdayaa shacnigeeda ayaa aada iyo aada loogu qasdaya loo xoojinayaa maxaa yeele saan uruu soo marnay jaahiliyadu waxay samayn jireen haweenta markaasi aabbahood ou ka dhintay ayay guursan jireen weye marka waxa weeye waxaa markaasi la iska nahyinayaa in la guursado haweenkaas la guursado weeye haddana ilahay wuxuu ku tilmaamayaa arrin foolxuma oo sharciga iyo dabciga ku xun inay tahay marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku sheegay arrintaas zawjatul ab ah dabeecada iyo sharciga inay aada iyo aad foolxuma ugu tahay markaasaa ilaahay wuxuu ku gooni yeelay aayad oo oo gooniya ayaa lagu gooni yeelay maxaa yeele hadda waxaa noo imaan doona haweenka waxa weeye oo la xarimay aayaddan soo socota ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu damci doona arrintaana marka arrin aad iyo aad u fool xudheeday si gooniya ayaa markaasaa ilaahay subxaana watacaala halkaan ayada ugu sheegaa weeye waayahay marka ayadii muxaramaadka lama dhex gelin marka alla wuxuu dhahay walaa tankixuuha guursana maa man ha guursana maadan macnaa mana laga dhigaya nakaxa aabaa'ukum aabayowgiina ay nikaaxsadeen oo mina nisaa'i haweenka kamid ahowdha ilaahay ilaa laakine maakii qad tarafa hormarowdha ilaahay oo horay aad u samayseen fa inahu macfuun canhu weye ilaadaa markaasi waxa weeye eh, waxaa laga dhigayaa istisnahan munqadicaa laga dhigaya macnaa laakina weye waxaad horuu samayseen waa lidin cafiya ilah leeyi markaasuu dha ilaahay inahu ayuu dha ilaahay nikaaxaas oo marka ay zawjatulab ab la guursado zawjatul oo la guursadow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumow dha ilaahay dimbi oo qabiixa wa maktan ayuu ahaaday caro ay sababan lilmakti weeye caro ilaahay ayuu sabab u yaha weeye waa ashaddu lbuqli ayaa la yidhaha carada ilaahay midda ugu daran ayaa maktiga la dhahaa wasaaa waana xumaada bi'sa waa baas lahaaday sabiilan min sabiilin xagga jidka ayuu baas lahaaday dariiq aad iyo aad u foolxumoo la qaado weeye marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu